joognay naxwa min arbaciin annagoo afartan ku dhow afartan ruux ayaa nabigu teendhadaa kula jiray ama la joognay fa qaala suuban wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam atardawna raalli ma ku tihiin an takuunuu inaad noqotaan muslimiinay rubuca ahliiljanna ahlujannaha rubucood afar meelood meel boqol haddii loo qaybay afar min labaatan iyo shan ama shay haddii afar loo kala jabay hal wax inaad noqota raallimu ku tihiin qulnaa waxaanu nabi allow nacam min abina aadam ilaa qiyaami asaaca dadka muslimiinta imanaya ama soo maray hadday ummadda nebi maxamed inta rumaysee raacday ay ka noqdaan rubuc waa tiro aad u badan fadli ilaahay naxariis alla waxaydhi raalli baanu ku nahay nebi allow qaala subanu wuxuu yidhi atardawna raalli maku tihi umaydin deeqdaa muslimiina an takuunuu inaad noqotaan rubc wuu yaryahay ulua ahlijanna ahlu jannaha saddex meelood meel inaad noqotaan saddex dalool inaad noqotaan saddex daloolkii inaad noqotaan labiyo toban hadda loo qaybiya afar waa saddex meeloodoo min afar ah waa haddii saddex loo qaybiyo haddii rubcu loo qaybiyana waa afar meelood oo min saddex ah idan dee saddex iyo afar keebaa weyn afar idan inaad noqotaan saddex meelood meel aad noqotaan raalli ma ku tihin qulnaa nacam nabi allow raalli baa ku nahay waa inta hore in ka badan weeye qaala nabigu wuxuu yidhi waladii nafsu muxammadin biyadihi allaha nafta muxamed gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay innii la arju alrajaa min allaahi wa min rasuulihi yadullu cala alwuquuc baa la yidhaahdaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala rajo idlaaqo ama rasuulkiisu uu rajo sheego waxaa laga soo qaadayaa shaygaa inuu dhacay afgobaadsi baa la yidhaahdaa waa adab iyo khuluq la yaqaano fi اtacbiiri can اlfadaa'il wاlmanaaqib ee xaqiiqadu waxaa weye waa tihiin waad noqonaysaan sida innii la arjuu waxaan rajaynaya an takuunuu inaad noqotaan nisfa ahli اljannati ahlu jannahoo dhan kala badhki muslimiinta jannada gelahaya wixii ummadaa inaga horeeyo oo dhan iyo ummadda nebi maxamed inta jannada gelaysa way waxay isku noqonayaan laba isla eg kala badh bay isu noqonayaan xadiiiiad garanaysaan fi tirmid wa fii hayrihi uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddii toddobaatanaad baa tihiin lixdan iyo sagaal ummadood baa idinka horaysay muslimiinay waxaad dhammaystiraysaan ummadii toddobaatanaad baa tihiin oo dhammaystiraya lixdan iyo sagaal ummadood nabi wuxuu yidhi antum khayruha wa akramuha cala allah toddobaatankaa ummadood ummada ilaahay agtiisa ugu khayr badan ee ugu karaan badan baa tihiin haddana waad u jeeddaanoo ahlu jannihoo dhan niskii baynu noqonnay nabigu wuxuu wadaalika arrinkaa wuxuu ku dhacay arrinkaa wuxuu ku dhacay oo muslimiintu u noqdeen kala badh dadka ahlu jannada ah anna aljannata jannadu laa yadkhuluhaa ma galo ilaa nafsun muslima ilaa nafsun mu'mina loo jeeda muslimo huna waa almuslim alxaqiiqi yacni hayr almunaafiqi dadkii iimaankiisu uu sidqiga ahaa weeye wain kaana faasiqanba een nifaaq shuqul ku lahayd laa yadkhulha jannada ma galo ilaa nafsun muslima naf ilaahay rumaysay mooye ilaahay u hogaansatay mooye mu'mina ah idan taasaa keenaysa haddee ummadihiina igu horrey waxaa ka mida ah yajuuj wamaajuuj baa ka mida ah. gaalo fara badan baa ka mida ah. wuxuu ilaahay rasuul diray iyo rasuul kun oo nabi baa inaga horraysay xadiidka abidir waad garanaysaa kun nabi waxaa la sheegaa waa kelimaadka qur-aanka oo kelima ah baa la sheegaa bacdu ahlicilmi ay tilmaameen iyo caddulambiya baa isku aadan rususha la dirina weeye idan waxaasoo ummad ah wixii janna ka gelaya iyo ummadda nebi maxamed wixii janna ka gelaya isla nus iyo nus weliba waxaa fadli dheerada ayaan tilmaami doonaa in sha allah nabigu wuxuu idhi wamaa antum ma tihiin muslimiinay fi ahli shirki gaalada maka la idiin eego haddee ummatulijaaba iyo ummadacwa kale jirta nebi maxamed intii la soo diray wixii rumeeyey iyo waxaan rumaynay kee badan waxaan rumaysnayn baa badan aniga xalay ka hadlayne layidhi wax islaam sheegto dhanba baa adduunka wuxuu rubuc wmaa antum ma tihin fii ahli shirki gaalada marka laydiin eego ilaa ka shacrati albaydaa tin cad mooye oo fii jildi hawri اlswadi dibi madow timihii ku yaalla gankii ku yaalla dibi madow tin cad oo ku yaalla lama tihin dibi madow hadda meeqa tima w malaayiin way timihiisu ilaa ka shacrati albaydaa'i tin cad mooyeeno oo fii ku yaalla iyo saantii iyo aw ka shacrati baad labtootihiin tin baad lama tihiin asawdaa'i madow oo fii jildi hawr اlaxmari ay alabyadi alaxmaru huna alabyad saasuu ogaada ama tin madow baa tihiinoo ku yaalla dibi cad saantii ku yaalla iyo ku yaalla saa darteed riwaaya kale waxaa ku fi hawr اlswadina way timid muttafaqun calayh waa xadiid lasugu waafaqay riwaaya xadiidkuu leeyahay mal muslimuuna fi lkufaar meesha hore wamaa antum fi ahli shirki ah mal muslimuuna fi lkufaar muslimiinta marka gaalada loo eego ma aha ila ka shacrati اlbaydaa'i fii jildi thawri اlaswadi aw ka shacrati الsawdaa'i fii jildi thawri اlabyadi riwaayo kale can qilati اlmuslimiina fi اnnaasi ywma اlqiyaama taa waxaa keenaysa weeye ood niska ahlujanno u noqoteen dadka muslimiinta qiyaamada imanaya ayaa aad u yar marka loo eega galada iman doonta waxaa naar la geenlayay yajuuj wamaajuuj baa sagaahan iyo sagaal noqonaya halna bini aadam kalu noqonaya waa balaayiin wey marka halkaas hawshu ka imanaysa hawshaa hore kunaa maca rasuul fii qubatin axaadiid riwaayaadka ku yimid waxay sheegeen inay ahayd uu nabigu joogay mina xadaanaa rasuul اllahi wahuwa biminan whuwa musnidun dahrahu ilaa qubatin xamraa min adamin riwaayo kale maalinkii mina nabigu uu joogay xaajat lwadaac weeye wuxuu kelimada nabigu jeedinayo xaajatulwadaac buu sidaa yidhi isagoo mina jooga oo teendho ama harag laga sameeye ama idiin laga sameeyey w jidhooyinkeenna ama godomaarka la odhan jire gabangaabsanaabaa qubada la yidhahdaa guriga wareegsanee garaangirta en saddex agal iyo afar afarjibaar iyo midna aan ahayn ama leydi midna aan ahayn ayaa layahay ee garaangartee wanaagsana goobada ah idan teenna noocaasuu nabiga ku tiirsaday saxaabo afartan dhanna way ag fadhiyeen maalinkaasuu sidaa yidhi ilaa qubatin xamara min adamin laga sameeyey idiinta ama haragga xoolaha laga sameeyey saasay marka riwaayaadka ay tilmaameen halkan marka waxaa weye nabigu marku hore wuxuu yidhi noqotaan raalli ku tihiin ulu raalli ku tihiin marka dambe wuxuu waxaan rajaynayaa nis inaad noqotaan intaasi waxaa ka dambeeyey nabiga in loo sheegay in muslimiintu ay yihiin ummadda nebi maxamed muslimiinteeda jannada gelaya marka loo fiiriyo ummadihii hore naga horreeye muslimiintaa loo fiiriyo waxaanu noqonaynaa uluaan uluaan saddex meelood labo shay soddon loo qaybshay labaatankii shay lix loo qaybiyey e afartii sumaydaan fahme uluaan shay labaiyo toban loo qaybiyey sideeddii ayaa uluaan la yidhaahdaa xadiidkii burayda ibn xusayb alaslami oo tirmidi uu soo saray ibn xibbaan waxaa ku yimid ahluljannati cishruuna wa miatu safin ahlujannuhu waa boqol iyo labaatan saf ahlujannaha jannada la keenayo ee muslimiinta ahlutuxid horaan baa laguu soo hormariyey janna ma galo ruuxaan ka ahayn muslim boqol iyo saf ama layn baa laga dhigaya ahlu jannaha jannada imanaya nabig wuxuu alayhi isalaatu wasalaam amaanuuna min hadi اlumma siddeetan saf ummadda nebi maxamed weeye wa arbacuuna min saa'ir اlumam afartanna waa ummadaha intooda kale maxaad noqoteen marka ummadda neef maxay noqotay uluaan wey boqoliyo saf siddeean ka goo maxaa soo afartan afartankan waa siddeean labadeed soo maa siddeeanku laba meelood min afara kanna waa hal afraad idan marka waxaa weeye hal afartan cafwa idan maxaad noqoteen uluaan culamadu waxay leeyihiin sidaasayba ku socotaa barakada iyo khayrku wacdigu iyo fadligu in marka hore meel fog lagaaga soo qabto oo lagu yidhaha boqol baa lagu siinhaya maa sha allah kun baan kaaga dhignay allahu akbar saddex kun baannu kaaga dhignay waad libadbooday toban kun baan kaaga dhigan lagu yidhi inaad waalataaba halis ah soo sidaa ma ah marka fadliga markuu ilaahay sheegay iyo rasuulkiisu waxay ka soo bilaabaan meesha gaaban kadib kor loo fantaa kor baa loo fantaa sidaas wey nabigu wuxuu yidhi rubuc ulu nis maxay tagtay hmm. uluaan uluaan nis yaa badan uluaankaa badan boqol iyo labaatan niskeedu waa maxay waa lixdan uluaankeeduna waa siddeetan uluaanka ka badan idan fadligii ilaahay wey xadiidka marka burayd bn xusayn ee sheegaya ahluljannati miatun wacushuruuna safin amaanuuna min hadi اlumma وarbacuuna min saa'ir اlumami waxaa soo saara ibnu xibbaan xaakim tirmidi waxasana labada wadaad horena way saxiix yeeleen diya almaqdasi fii sifat aljanna ku saxiix yeelay waana xadiid aad iyo aad u xoog badan ibnu qayim min azaad ulmacaadka asaga iyo axaadiitanuu ku jamciyaa bilowga hore kitaabkiisa kaga hadla masalada hore ku saabsan ina aljannata laa yadkhuluha ila nafsun muslima nawowi sharx muslimkiisa wuu tacliiqiyey wuxuu idhi hada nasun sariixun fi ana man maata cala اlkufri laa yadkhulu اljannaةa asla wahada الnasu calى cumuumihi biijmaci اlmuslimiin waa bixuruufihi u fiirsada iska ilaaliya in badan baa darasiiqba idinku gashaa wuxuu idhi naskan ah nabigu uu leeyay xadidku mutafaq saxiixayn xadiidkan odhanaya janna ma galo ruuxaan mu'min dhaba ahayn oo mushrik iyo kaafir janna ma gelahayaan wa xadii cad gaal iyo mushrik sidooduba janna ismahaya wax laga soo robi miyaa jira oo jahli loogu cudurdaari iyo ta'wiil imaamu nawwioo maya wuxuu idhi wahada اnasu calىa cumuumihi ay caamun maxfuud waa caam waa nas guda balaaran oo wuxuu ka tegi jirin oo wax laga soo reebi jirin oo wax ka bixi jirin haddaad mumin tahay dhab oo muslimo n gaalnimo ku dhimanin iyo shirka ku dhimanin abara umbaad janna geli ama adoo lagu isaabay gal ama adoon lagu isaabin gal ama adoo lagu soo cadaabay gal ama yaan lagu cadaabayna janna waxaan ku dambeeya ruux aan ilaahay u sharig yeelin oon gaalnimo ku dhimanin haddaad gaalnimo ku dhimanto wain kunta min ajhal الnaasi janna ursan maysid nasun calaa cumuumihi biijmaaci اlmuslimiin mujalladka saddexaad safxada sagaashan lixaad ka fiiriya sharxiga muslim ee nawowi hadaad u baahantihiin hawshaa iska ogaada idan waa rajo wey ila baabu raja baynu ku jiraa ummadda nebi maxamed dadka jannada gelaya saddex meelood labay noqdeen bifadli اllahi waraxmatihi ilaahay subxaanah wa tacaala inta jannada gelaysa nagu daro asaga awood leh وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ida kaana ywm اlqiyaama kaanadii ataamada dhihi jirteen ida kaana ay idaa wujida ywm اlqiyaama maalinka qiyaama markuu ahaadee ou dhaco markii la helo qiyaama markay timaado dafaca allahu ilahi wuxuu u dhiibayaa ilaa kulli muslimin ruux kastoo muslim ay mudnibin ilaa kulli muslimin mudnibin baa loo jeedaa riwaayad dambaa caddayn doonta macnaha in loo jeedo addoon kastoo muslima oo ahlu macsiyo ahaa waxaa loo dhiibayaa yahuudiyan gaal yahuudi ah aw nasraaniyan mid kristanoo gaal ah fa yaquulu rabbi wuxuu odhanayaa haadaa midkan kada aan kuu dhiibnay fikaakuka madax furashadaadi weeye maxaa weeye fidahaadi weeye min annaari naarta kaa madax furasho ahaa yani nabigu wuxuu caddeeye xadiiskal ku caddeeye addoon walba ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo naarta boos buu ku leeyahay kul axadi min bani aadam wa min alinsi waljin ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdee naarta boos buu ku leeyahay manilo hadduu xumaado oo nin xun noqdo uu tegayo hadduu samaadona jannadiisuu aadaya markuu adugu aad booskaadii jahannamadii naareed ka badbaado waxaa isku qaadan kaadii iyo kiisiba isku darsanhaya gaal gaal ahlu naara isku darsanaya gaal aan ahlu naar hayn miyaa jira gaal aan ahlu naar hayn baa jira la socdo waa kee ciyaalka gaalada ee adduunka jooga ciyaalka yararkaa ah ee madowga qolyahan sawaaxiligu hadda ay dhaleen gaalada maxay yihiin adduunku waa gaalo hadday dhintaan qubuurta muslimiinta iyo langaata la geyn mi maxaa la geyn qubuurta gaaladaa la geey hadday dhintaan gaaladu dhaxli muslimka la dhashay ma dhaxlahayo xukunka adduunya gaalka yari waa gaal yar laakiin aakhare jannow tegi ma tamisan maaha hada huwa araajix madhab ahlusunna waljamaca madaahib badan baa jirta laakiin alraajix waxaa weeye atfaalu اlmushrikiin waa ahlujanna idan xukunka adduunyadu wax lama kala qaadqaado waa la israaciyaa dabti baad rabaa umuurta altadiid wاdab aabbihii hooyadiibu ku xugum yahay intuu adduunka joogo aakhara soo ma aha naxariis ilaahay buu tegaya marka waa in sidaasi loo ogaado marka yahuudi baa laguu dhiibiye nasaani lagu dhibi maxay adugu mar haddaad naarti ka badbaaday booskaadii iyo booskiisiiba gaalkanaa isku darsanaya mar hadduu asagu naartii buuxinayo macnadu waxay ka dhigan tahay in adiga lagugu madax furtay ma aha dembigaadi ma qaadahayo wax dembi kaadaa qaadaya ma jiro qawaaic اlqur'aan baa diiday wain tadcu muqalatu ilaa ximliha laa yuxmal minhu shay walow kaana daa qurba wla taziru waasiraة wisra أhra kulu nafsi bima kasabat rahiina laha ma kasabat alayha maktasabat qawaaic اqur'an wey wan laysa lilinsan ila ma saca ana sacyahu sawfa yara idan waxaa waaye waxa laga hadlahayo gaalkii marba hadduu asagu naarta buuxinayo waxaad moodaa inuu isku qaatay taadii iyo tiisiba isku qaato oo adigii aad kaga badbaadda naarta oo asaga aad iskaga reebtay macnahaasaa loo jeedaa ma aha dembigeeda baa la saari kadibna naarba lagu gallaatinaya maaha fayaquul rabbi wuxuu odhanayaa haadaa fikaakuka madax furashadaadi weeye min annaari naarta kaaga madax furasho ahaa riwaaya xadiku le dufica ilaa kulli muminin rajulu min ahli اlmilal dufica waxaa loo dhiibi ilaa kulli muminin mumin kasta waxaa loo nin ka midoo qolyaha diimaha baas aaminsan majuusta mushrikiinta yuhuudda nasaarada saabiada lix diimood buu ilahay kitaabkiisa ku sheegay qur waad garanaysa suuratu maaidi iyo suuratulxaj lagaga sheekeeye sooma taqaanaan waxaase ahlulmeel la yidhaahdaa dadkaas mid ka mida ah laguu dhiibaaya ood meeshaadii aad gelinaysaa kufrigiisuuna ku gele gaalnimadiisii ku gelayaa camal xuna u shaqaystay ku gelayaa ee ma iyo siyataada xikmada ku jirtu maxay tahay xikmada ku jirtu waxay tahay ruuxa muslimka ah haddii weli uu og yahay booska uu naarta ku lahaa inuu bannaan yahay qoobgerir buu qabaa amaa meesha lagugu celiyaa laakiin markii la yidhahda booskaadi waxaa galay gaal baa dhex fadhiyo ku dhuflaynaya oo lagu cadaabahaya xoogow niyadaa u degaysa meel bannaan adigu ku sugaysa mtwaxaadii ama uun mar ilaahay tuu cadhoodo lagugu tuuraa meesha iyadaa ah laakiin markii la buuxiye waxaad dhihaa bas ani naar isdaynay xikmadaasaa ku jirta cinda ahlilcilm wa fii riwaayatin canhu riwaaya xadiidka abi muusa alashari ka tirsan waxaa ku timid can nabi sal slam qaalna wuxu uhi yajii'u yowma alqiyaama maalinka aakhara waxaa iman naasun min almuslimiin dad muslimiinta ka ah, maxay la imanayaan bidunuubin dunuub la iman amhaal aljibaali qawyaha iyo buuraha la badnideedii iyo weynankeedii intay la yafirha allaahu lahum ilahay baa u dhaafaya yakfiruha allaahu lahum allah u dhaafaya ilaahay baa u dhaafi idan riwaayada hore idiin soo sheega ahayd ilaa kulli muslimin markaan ilaha mudnibin baa la qadaraya riwaayadan baa ku caddaysay waxaa la keenayaa maalinka qiyaama dad muslimiinoo dunuub badaan leh oo aad mooddo qowi intay la egtay u dhaafaya in dambe uu gooyey uu ka tegay nebi baa jirto boosaskoodina waxaa gelaya oo buuxinaya ahlunaar oo dadkii diimaha xunxun haystay ah ee gaalada ilaahay ku kufriyey rawaahu muslim muslim baa xadiidka warashay qowluhu u yidhi idan bidunuubin amhaal aljibaali baa ilaahay u dhaafaya ku jirta ta hore rajaa ku jir haadaa fikaakuka minan rajo weyn ku jirta rajaduna waynu soo sheegnay markaad dadaasho ood camal wanaagsan la timaado ilaahay subxaanahu wa tacala inaad khayr ka rajisaan rajo la yidhaahdaa inuu ilaahay kaa aqbalo janno ku geeyo meel fiican ku geeyo taasaa rajo la yidhaahdaa adoon waxba la imanin inaad khayr iska filato macnaheedu waa maxay waa tamani waa tamani in reeqalafaa la yidhi wuxuu maqlo qolyo ilaah waxaayaanna siiy ilaah waxaayaanna siiya ku haya markaasuu i ilaah waxyaana saddex lagu helahayo ogaadeenba waxba ka reebeen buui ee shaqaysta oo kaale xoogsada warka iska daa beeraha fasha kaalaha beeraha fasha marka taas waa iska tamani waa iska tamani waa waa waa taasi waxaa weeye waa dhaqan gaalo waa dhaqan ibliis waa dhaqan in ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabtiisa ka aamin noqday khaatimo xun baana u badan inuu ku dhinto iska ilaaliya khayr la imow dadaal xaggana ilaahay fadli ka raje walidaalika wakiicuu odhan jiray laysa hunaaka ilaa cafwuhu walaa naciishu ila fii sitrihi walow kushifa alkhiطaa'u lakushifa can amrin caiim runtii waxaan meesha ku hayna ma waxaan adduunka ka jira iyo aakharaba lagu dhaqan yaha waa ilahay buuri waxaan ku nool ilaahay asturaadiisu na ceeb baan buuxinaa cawradaa neef bannaanka taalla wax noo qarsoon ma jiro xagganna waxaan iska niman qiimo badan laysa hunaaka ilaa afuhu walaa naciishu ilaa fii sitrihi walow kushifa alkhiطaa'u lakushifa can amrin cadiim haddii la isfaydo oo laysdabagalo marada la yska qaado arrin weynoo culus baa muuqan lahaa buuri fudayl ibnu wuxuu odhan jiray ilaahay baan ku dhaartay rabbigay hadduu i cadaabo ma ayastu min raxmatihi anoo naarta ku jira ayaan rajayn lahaba rabbi inuu mar u inaxariisto ilaahay hadduu i cadaaboo naar igeliye kama quustinnaxariistiisa kama quuste naxariistiisa saasuu odhan jiray xamaad ibnu salama la weydiiye wuxuu idhi la yidhahda aabbaha iyo hooyada ha ku xisaabeen iyo rabbigaa ha ku xisaabo waxaan dooran lahaa rabbiga i xisaabo hooyada iyo aabbaha mid kaa jecel baa jira ma jiraan hooyada aabbaha ha ku xisaabiyen miisaanka ha kuu fadhiisteen kafadda xasanaadka iyo midda sayi'aadka ha fiiriyeen ayagu wixii laguu cafin ha kaa cafiyeen wixii lagugu qaban kugu qabteen haddii la yidhaahdo iyo rabbigii abuuray haddii laisbarbardhigo allaan dooran lahaa buui lianna allaha arxamu minhum arxamu bi min waalidaya buui ilaahay baa iiga naxariis badan labadii dhashay buu yani waa ilaahay aad naxariis iyo rajo ku qabto isku hallayn ku qabto markaad shaqaysato khayr badan la timaado abu cabdiraxmaan sulim waxaa lagu yidhi isagoo xanuunsanoo ilgeeriyaadla la soo booqday niman baa marka axaadiid raja ku dul iska daaya buui ilah baan ka rajaynaya ilaahay waxaan u samay buui amaaniina ramadaanan ramadaan baan alla dartii u samay buuhi hadduu xataa i cadaabana naxariistiisa ka quusan maayo siddeean ramadaan bimacnaa siddeean sano soo samaysan ramadaan isagoo midhaa isagoo dhowriyo toban jira ama toddoba jira ama lix jiru bilaabay ilaan boqol asagoon gaadhin buu geeriyooday sagaashan iyo dhowr buu geeriyooday idan rajadaadu waxay ku xidhan tahay kolba khayrka aad timid iyo kolba iimaankaadu intuu dhan yahay nabigu wuxuu qowluhu uu ihi ilaa kulli muslimin waxaa loo dhiibay yahuudiyan ilahay wuxuu u dhiibayaa ilaa kulli muslimin yahuudiyan baa loo dhiibi aw nasraaniyan fayaquulu rabbi wuxuu odhanaya haadaa ad gaalkan fikaakuka badelkaadi min anaar naarta kaaga badel ah macnaha waxaa weeye maa jaaa fii xadiii abi hurayra wixii ku yimid xadiidka abi hurayra kuu fasiraya ee likulli axadin manzulun fi اljanna axad walba wuxuu ku leeyahay axad walba sawaban kaana kaafiran aw musliman jannada wuxuu ku leeyahay boos wa manzulun fi الnaar boos naartuu ku leeyahay falmuminu ruuxa muminka ida dakhala aljanna jannada markuu galo khalafahu اlkaafiru fi الnaar gaalkii baa labadii boosba isku qaadanaya naarta ah isagaa isku buuxinaya maxaa yeeley muxuu gaalnimada naarta ku mutay liannahu mustaxiqun lidalika bikufrihi wuxuu ku mutay gaalnimadiisibuu ku mutay ee ma aha in camalkaadi la saarayo wa macnaa fikaakuka waxaa weeye annaka adugu kunta waxaaday mucaradan aniga caynka hadda wuu ii reebayaa sidii <laughs> rada loo shid caynkaan loo reebina ma fahmin isu kitaab baan nahayn hadda kitaabkay ragga haystaan iyaan la hadlahaya sukuun horeeyey xaraf ku xiga miyaa la shidi karaa waa adagtaha hawshaa la socdo mucarada khaa wey kitaabka akhdaa badan buu leehay wadaadka taxqiiqiisaana khalday waaba laga fiican kunta waxaad ahayd mucarada mid loo bandhigaad ah, ahayd lidukhuuli الnaar labada godba ah, waa halis baad u ahayd wey wa haadaa fikaaku kanna waxaa wey waa bedelkaadii aad meesha iskaga reebi lahayd liأnna اllaha tabaaraka wa tacaala qadara linnaari ilahay naarta wuxuu u qorsheeyey cadadan tiro yamlowaa buuxinaya ilahay naarta wuxuu u qorsheeyey dad buuxinaya bimacnaa taqdiirkii cilmiga ahaa weeye ilaahay ma qasbo subxaanahu wa tacaala laakiin waxaad samayn buu rabbi og yahay wuxuu ogaaba meel ku qortay cilmu ullahi saabiq kitaabatu limaa calima weeyaan meesha wax yaalla ilahay kuma abuurin waxaad ku aqdaaman eed samayn rabbi waa ku ogyahay asoon ku abuurin buu intuunba meel ku qoriya meeshaad ku dambin waa lagaa warqabaa khiyaarka iska leh adaa ama gaaloobi ama islaami cid kugu qasbaysa ma jiro xagga qadihiya qadarka laga hadlaya ama xukumka sharciga ah, islaamka ninkii ka baxa malagii baa galay waa laba kale maslo xukumka e, kowniga qadariga iyo xukumka sharciga way kala duwan yihiin markaan leenahay nina la qasbime la dirqin mahayo waa alqada waalqadar amaa xagga xukumka sharciga ee adduunka islaamka haddaada soo gelin sankaada dhiig baan ka shubaynaa imaa inaad soo gasho waa imaa inaanu kala xisaabtanno wey taasi ku khaldamina ta lagu khaldamin xukumka sharciga goona weeye ama alqada waalqadar wa maxay akhyaari waa ictiqaad waad rumayn diinka waad soo gelin adaana dooranaya gaalin lagugu qasbi maayo islaamna axad kugu qasbi ma jiro waa khiyaarkaada waa adiga khiyaarkaada laakiin hee xukunka sharciga waa diinta u dambaysaye oo xaqa ah rabbi xaggay ka yimide soo gala weeye ma diideen haddii adduunka asaga ka talin macnahaasi waa laba ka macno kala duwan sheekhu wuxuu idhi faidaa dakhala alkufaaru bidunuubihim gaaladu markay naarta ku galaan dembigoodii oo kufrim gaalnimadoodii saaruu waxay noqonayaan fii macna alfikaaki lilmuslimiin kuwo muslimiinta lagu bedelay oo lagu furtay bay noqonayaan naarta lagaga furtay bay lamcaan noqonayaan wallahu subxaana wa tacaala aclam macnahaasa marka beesha ku jira riwaayad fara badan xadiidku leey baan caddaynaya abshuru ayuha almuslimuun fainahu laysa e, minkum axadu ila jacaltu makaanahu fi اnnaari yahuudiyan aw nasraaniyan waa riwaayo qad jacalnaa cidatkum fidaa'akum min annaar macaani badan baa ku timid intaan baa loo jeedaa sidaa uu imaam ku fasiray baana sax ah xadiikan haddaad soo martee ninkii la odhan jiray alkhaliifa araashid alhamis cumar ibn cabdilcasiis ayaa waxaa u sheegay maalin maalmaha ka mida ah abu burda wiilka cabdulahi bnu qays abu muusa alashcari wiilkiisii ninkaa qiimaha badan baa u sheegay xadiidka markuu cumar soo gaaday markaas wuuu agxadika ka yimid burdaa sheegay baa le ii raadiye buui waa loogu yeedhay wuxuui xadiidkan madaa aabbaha ka maqlay haa wuu dhaarsaday ilaahay baan kugu dhaariyey madaa aabbaha ka maqlay yani abu muuse wuu hubaa inuusan hee nabi maxamed ku been abuuranayni wuu hubaa laakiin wiilku dhaarsanhayo wiilkii u dhaarsaday wuu u dhaartay aabbahay baan ka maqlay fii mala'in min almuslimiin baan kaga maqlay markaasuu orodofsaxantay jaaiso fiican buu siiyey wuu wanaajiyey markaasuu sujuuday sujuud shukriba la dhacay saddex jeer buu sujuuday fasajada lilaahi shukran alaaa sajadaat saddex jeer saa asaga cumar bcasiisa ee alimaamu shaafic abu cabdillahi xamd idriis ashaafic waxay odhan jireen hada arja xadiiin liahli qibla xadiidkaani waa xadiidka ugu raja badan ee dadka ee ahlulmacsiyada ah xadiid rajo geliya oy janno ka fishaan xadiidka ugu culus weeye marka arja xadiiin bay shaaficiya cumar buu odhan inuu yahay wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala saxaabiga wuxuu uhi samictu rasul la sal yudna almuminu rasuulka wuxuu yidhi rasuulka ilahi baan maqlay yudna almumin ruuxa muminkaa la soo dhowey yowma alqiyaamati maalinka aakharaa la dhowaynaya yadnuna waa riwaayo kalo waa dhowaanaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo min rabbihi rabbigii baa loo dhowaynaya xataa yadaca ilaahay baa ku soo dhowayn allad u dhowaan unka kaluuka rabbi kaa qarin xataa yadaca ilaa uu saaro ama dejiyo kanafow asturkiisii iyo huwigiisii calayhi cala alcabdi xijaab baa lagu saaray ilah baa ku soo dhaweyn dad kale lagaa qarin bankaa qiyaame la dhooban yahay yaa ummadda kaleo dhan ku arki maayan rabbi ku soo dhowaynaya hoos baa wax laguu sheegaya marka fa rabbi wuxuu ku sugahayaa addoonka asaga uu soo dhoweeyey ee baalka uu soo geliyey marad uu ku asturay bidunuubi dunuubtiisa buu ku qarirayaa taa miyaadan samaynin kan miyaadan samaynin kan adiga rabbigaabaa ismaqlaaya aadama kuma maqlhaya laguma ceebaynayo baalasha lagaama rifahayo kaarka lagaa gubi mahayo fa yuqariruhu sidaas wey fa yaquulu rabbi wuxuuna fi taqriir waa lagu garwaaqsiin waa sheegi rabbi wuxuu odhanayaa atacrifu ma garwaaqsanaysa kada dembiga noocaas maalinkaad tamaysay atacrifu damba kada dembi hebel ma garanaysaa maalinkaad beenta sheegta ma garan maalinkaad hebel xamatay ma garan maalinkaad saas yeeshay ma garan wixii oo dhan baa laguu sheegaya fayaquulu addoonku wuxuu odhan rabbi acrif allo waa garanhaya allo waa xusuustaa warkaa waa sameeyey qaala ilaahay wuxuu odhanayaa fainii qad satartuha calayka fi اdunya wa ana akfiruha laka اlyowm fayucطىa صaxiifata xasanaatih hada min fadl اllahi waraxmati calى اlmuslimiin ilaahay markaas wuxuu odhanayaa fainii anugu haddaan rabbi weyne ahay qad satartuhaa waan asturo waa qarshay ceebahaadaa fara badan ee dunuubtaada ummadda waan ka qariyey calayka dushaada fi dunya adduunka ifka waagaad joogtay wa ana akhfiruha laka lyowm maantana waa ku dhaafahaya haddaan ifki ku asturay aakhara inaan ku ceebayo dhici mayse hadda ka waa ku asturay maantana waan ku cafiye orod baa la odhanaya fa yucطaa waxaa la siin صaxiifata xasanaatihi kitaabka xasanaadkiisi baa loo dhiibaya صaxiifadu waa kitaabkii ay ku qoraayeen camalkaada wanaagsan muttafaq calayh meesha hore ee xataa yadaca kanafahu calayhi riwaayaha ku timid yasturuhu min annaas xataa yadaca ilaa uu dhigo oo uu saara kanafahu ay sitrahu ilahay asturaadiisa wuxuu saaraya calayhi cala alcabdi xataa yasturahu min annaas ilaa uu aadamaha ka qariyo rabbi acrif meesha ah macaani badan baa ku timid riwaayad fara badan oo kale xataa idaa qararahu bidunuubihi wa ra'aa fii nafsihi annahu qad halag yaquulu rabbuhu waa halis weeye dembigaa ma garan dembigaa ma garan dembigaa ha ha wara'aa fi nafsi annahu qad halak markaasu addoonku wuxuu aaminahayaa inay u dhammaatay bes dunuubtoo dhan baa ilaahay ku tusay wixoo dhan baa rabbi ku hor dhigay waxaad dhihi haddee bes dhan qiratay ilahay wuxoo dhan waa caddeeyey maxaa dhiman naartaa lagu tuuro markuu aamino in naarta lagu tuuray addoonka asagaa yaa rab wuxuu odhanhayaa adduunku kuguma ceebaynin haddana kugu cadaabi maayo gobannimo wataa haddee wax bini aadanoo ku arka ma jiro wax ku maqla ma jiro rabbi baa ku asturay baal ilaahay baa lagu saaray ilahay ceebaa nagaa astura isagaa awood leh muttafaqun calayh inta wuxuu ka tegay imaamku uu gooyey oo xadiidka la socotay waama alkufaar waama alkufaar wاlmunaafiquun fayunaadaa calayhim calى ru'uusi اlashhaad haؤulaaءi aladiina kadabuu calى rabbihim alaa lacnat اllahi calى الظaalimiin dadka la asturi waa dadka ahlu khayrka ah gaalada iyo munaafiqiintu ayagu waaba la ceebaynba waa la naadin magacood hebel hebel xagga istaag ahlu naar baa tahay hebelow istaag wax la qarin ma jiro wax la asturi ma jiro kala bax kitaabkaa qaba dadka wax loo asturaya waa dadka ahlu khayrka ahaa dadka muslimiinta ahlu satriga ahaa ilaahay jeclaa diinka wuxuun kala imanaya ku dhaqmahayay gaalnimo aan ku dhicin balaayo shirki weyn aan ku dhicin dadkaa wey wuxuu idhi imaamku kanafahu ay satrahu waraxmatuhu wey xadiidkeybay ku timid ay yasturuhu bay yaaba timid xadiidka dhexdiisa ku timid cabdullah mara wari wuxuu yidhi kanafahu sitrahu wey satrahu baana ii dhigan laakiin sitrahu ayaa riwaayadka ku yimid saasaana fiican dhib ma lah ilaahay baa asturayaa loo jeedaa وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أن رجلا من الأنصار nin ansaareed buu ahaa ninkaani yuqaal lahu mucatib baana la odhan jiray magaciisa mucatib nin la odhan jiray buu ansaareed ninka asaga asaaba wuxuu e, e, asiibou taabtay min imra'atan haweeney wuxuu ka gaadhay qublatan dhunkasho haweeney ajnabi ah oon u bannaanayn buu dhunkaday fa ata nabiya nabigii u tog bani aadam weeyaha bani aadam khalad lagama waayo faata nabiga suubanu u tegay faahbaro waa u sheegay inta kuma gaabsanmnabig all wuxuu yidhi xad baan ku dhacay waa khaldamaye kafaara gud ii sheeg ama xadkayga oofi faanzl allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey waaqim isalaa salaada oogoo tuko oo hagaaji darafay nahaar maalinka labadiisa gelin gelinka hore iyo gelinka dambe gelinka hore salaad subax baa ku jirta galibka dambana duhur iyo casar baa ku jira wa zulafa min alleyl wa saacaati min alleyl iyo saacadaha habeen ka tuko xishiya maqhrib baa ku jira ina alxasanaat shanta salaadood yudhibna waxay baabi'iyaan oy tagsiyaan asayi'aati xumaanta iyo dunuubta sakaa'irta muttafaqun calayh wadaadkaasi wadaad wuxuu ansaareed oo mucatib la yidhaahdo kuma gaabsanin dhunkasho base riwaayadka xadiidka caddeeyey wuxuui wa facaltu biha kulla shayin hayra anii lam ujaamicha waa riwaayada xadiidka faahfaahisay xunab allow wuxuu haweenay nin ku sameeyo oo dhan ku sameeyey haweenayda laakiin ooma galmoonin ee xadki ilaahay iga oofi warkaasuu la yimid saxaabigu waxaa kaloo xadiidka riwaayadkaas ku yimid intuusan nabiga u tegin umar buu u tegey faataa cumara facadama calayh uma ataa abaa bakrin facadama calayhi uma ata nabiya faahbara saasay iskugu xidhantahay cumar buu u tege wuxuhi saasaan sameeye sameeyaa waa xaajo uguba weligay kuma dhaqaaqin furaha maanta layga qaaday haddee maxaan sameeya wuxuu is-astura ilahay u toobadkeen buui tas asturto toobadkeen indhuhuna kaga lagu canaantay abubakar buu soo maray sidoo kaleu ku yidhi wuxuu ihi bal nabiga idinka dhaamee bal nabiga aan gaari nabigu soo aaday nabigu wuu khayrkii ka badan kala kulmay calayhi salaatu wasalaam nabigu markuu hawshii weydiiyey ooma jawaabin baa ku qoran wuu weydiiyey falam yujibhu wax yar kadib bay aayaddu soo degtay waaqim الsalaa طرفي النهاar وزلفa min الليل إن الxasنaaت يdhibna سيئaaت ذلika ذiكرى liaakiriin midaasi waa waano iyo cibro qaadasho ruuxii cibro qaadanhaya alla ka cabsanay muttafaqun calay cafwan ma dhammayni faqaala arajulu ninkii wuxuu yidhi ninkii ansaareed haweenayda wax walba ku sameeyey aan galma ka ahayn wuxuu yidhi aliya haadaa ya rasuul allah aayaddan macnuun bay ii soo degtay keligayibaa iska leh yudhibna siyaad yacnii salaadihii shanteed tukatay ayaa lagu dhaafay dembigeeda oo tirtiray baa nabigu lagu soo dejiyey aayadda macnaheedana nabigu ka fahmay saxaabigana u caddeeyey idan horuu ka fahmay nabi allow anuun bay gooni u tahay soo maaha kale iyo muhaajiriin hawsha shuqulkuma laha iyo muslimiinta ilaa aakhiri zamaan iman doona aliya haadaa khaasatan yaa rasuul allah qaal nabi wuxuu uhi maya lijamiici ummati kullihim ummadayda dhammaanteed bay u ahaatay dembi sakhiiraa ninkii sameeya ee furaha alla shaydaan ka qaadaiyo naftiisu ilahay waxaan u tirin mayne waxaa weeye weysadiisa iyo salaaduhu tukanayaa loogu dhaafaya waa dembi sakhiiraah waana dembi sakhiiroo ku saabsan fii xuquuq illaahi la fii xuquuq innaas iska ogaada sakhaa'irta duruubta sakhaa'irta lagu dhaafaya salawaadka iyo khayraadka aad la imanayso iyo weysada lagu dhaafay waxaa weeye waa dembi sakhiiroo ilaahay xaqiisa aad ka gashay ah ruuxaad dishay ama aad xamatay ama xaq bini'aadan xataa haddii sakhiiro laga sooda qaybo ka mida ah, ile xuquuqnaas qayb baa sakhiiro noqotee waxaa weeye laguma dhaafa salaad macaa sida kale ee ilaahay aad ka gashay idan aadamo kale ka gelin baa ee sakiirada lagu dhaafaa salaadaha iyo khayraadka lagu dhaafaa muttafaqun caleyh sidaas wey riwaaya xadiidku leeyahay markuu aayaddu soo degtay nabi allow maanay gooni ugu tahay cumar baa gooni kuguma noqon karta see kugu noqonaysa cumar baa intuu nabigu hadlinba soo booday oo wallaahi se kugu noqon karin buui maxaad ummadda kaga duwantood annaga aad meecdan ogaga dhaqaaqaysaa markaasuu nabigu yidhi qad sadaqa cumaru bal lijamiici ummati waa muwaafaqaati cumar ijtihaadan cumar meeluhu ku waafaqay waxyiga wey asagoo ijtihaadan in aad u caqli badan oo cilmi badan buu ahaa oo mulham ah waad garanaysaan idan ilaahay subxaana wa tacaala rajadiisii baa ku jirta wey xasanaadkaa la sheegay in alxasanaat aniga dumarkan maray waxaa idinku fasiray ina salawaat alhams hada huwa sawaab salafku waxay iskugu khilaafaan laba qowl waxay dhaheen xasanaadka la sheegay ee sayi'aadka iyo macaasida lagu dhaafaya sakhaa'irta waxaa weeye subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar jamaaca min aslaf baa halkaa ku xariiqay jamaaca min aslaf wahum jumhuur salaf wey waxay dhaheen ina alxasanaat huna waxaa weeye asalawaat alhams shanta salaadood weeye yudhibna sayi'aat wa hada huwa asawaab xadiidka cumaan bn cafaan baa ku soo aroray baabka oo masaladaa caddeeyey xadiidka cumaan bn cafaan baa masaladaa caddeeyey qaabkeeba u caddeeyey nin la oran jiray abu saalix almisri mawla cumaan bni cafaan ayaa maalin wuxuu u yimid cumaanoo weysaysanaya si fiican buu u weysaystay salaad duhur buu tukaday casar buu tukaday maqhrib buu tukaday cishuu tukaday fajarkii buu tukaday markaasuu wuxuu yidhi nabi maxamed waxaan ka maqlay ninkii duhur tukada waxaa loo dhaafaya dembi kasta oo uu sameeyo sakhiiro ah inta ka dhaxaysa duhur iyo subax salaad subaxeed saa ka tukatay ilaa duhurka intuu dhaxaysay duhurkii baa lagu dhaafay casar baa tukatay duhur iyo casar intuu dhexaysay casar baa lagu dhaafay maqhrib baa tukatay maqhrib iyo casr wuxuu dhexeeyey maqhrib baa lagu dhaafay cishaa tukatay cishe iyo wuxuu dhexeeyey maqhrib halkaasaa lagu dhaafay cishe iyo fajar saasaa loo tuuraya nabi maxamed baan ka maqlay wahuwa yaquul wahuna alxasanaatu yudhibna sayi'aat shanta salaadood wey waxaa laga hadlay la yidhi atafsiire nabigu mar hadduu yimid warkii jamaaca min asalaf bannaanka iska geey xasanaadka kale la imanaysa khayr weeye wax badan bay tarhayaan waxbaa lagu dhaafaa laakiin tafsiirka aayadda markaad marayso in alxasanaat waxaad leedahay alsalawaat alkhams ayaad odhanaysaa xadiidkaasaa ku yimid waxaa xadiidka soo saaray axmed bazaar abu jacfar aلطabri fi tafsir ibn abi xaatim bisanadin صaxiix bisanadin صaxiix marka xadiidkaas wahuna alxasanaatu yudhibna sayi'aat sidaas weeye ya maca aljamaca shardi ma ah maca aljamaca shardi ma ah waa masalo kale fadliga ilahi adiga hanagu soo celiiriyin waxaa weeye fadliga ilahi hanagu soo celiiriyin adugu jamaacadu sideeday waajibu tahay lagu dadaalo ilaa licudurin ma dhacdo laakiin salaaduhu ama jamacaha lagu tukado ama jamaclaan ruuxa ku tukadee waa lagu dhaafaa dunuubta sakhaa'irta ah ee xaqullaahi faqad ah way sii iicantaageenmarayeawan anasin radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu uhi saxaabigaas rajulun nin yimid ila nebiy subanaha u yimid ninkaanna waa abulyusri abulyusri nin la odhan jiray oo ahaa weeye kama fii jaamic اtirmidi wa hayrihi ninka hore ninka way kala duwan yihiin ninka hore waa idiin soo sheegay asaguna in mucatib la odhan jiray nabigu yimid faqaal wuxuu ya rasul la rasuulka wa asabtu xaddan xad ku dhacay waa asaga la ahaanshihiisa xad bimacnaa dembi waxaan ku dhacay ciqaab leh oo adduunka in laysxadeeyo ama dhagax laysku dilo ama la iskarbaasho ama la ysgaraaco ama gacan la ysgooyo howlahaas suu markaa u arkaa faaqimhu calaya nabi allo iga oog buuri iga oofi xadkii ilaahay waxadarat الsalaa salaada casar baana gashay riwaayadka xadidka cadday salaada casar bay ahayd waxadarat الsalaa salaada casar baana gashay fasallaa maca rasuulilahi buu la tukaday nabigu waa ka aamusay nink munkuu sidaayey shib buu ka yidhi salaadda casr buu la tukaday fasallaa maca rasuulilahi buu la tukaday falamaa qado salaa salaaddii markuu dhammeeyey ninka dee dembibu ku dhacwaasayn layahay iimaankoodii baa xoog badnaaye qaala wuxuuhi yaa rasul rasuulka ilaahayow asabtu xaddan xad ku dhacay dembi ciqaab laan galay weeye cuquuba muqadara dembele ayaan ku dhacay buu markaa aaminsan yahay faaqim fiya kitaab allah faaqim iga oofi fiya ay fii xaqi kitaab allah kitaabka ilahay ka hadli weye kitaabka nabiga ka hadli oo xadkii iga oofi allah mar la idlaaqaa asagoo sharciga loo jeeda wayna ku badantay axaadiista qaala wuxuu nabigu hal xadarta macana salaa salaaddii hadda aynu tukannay madnala tukatay hal xadarta ma nagala qayb gashay macana asala qaala wuxuu ihi nacam nabi alla waa tukaday qaala wuxuu ihi qad ghufira lak waa lagu dembi dhaafay orod muttafaqun calayh asaguna sidoo kale haweenay uu dhunkaday oo gacmogacmeeyey bay ahayd uusan u galmoonin riwaayadaha caddaysay timir buu ka shaqaysan jiray wadaadkan haweenay baa tiri timir igii dugaankaita ugu timid haweenaydii la hadashay buu u bogay shaydaan iyo balaayislaam quruxsan bay ku noqotay wuxuu yidhi timirtan aan meesha ku hay ma fiicine qolka dambe bay timir fiican ku jirtaay bal hore u soo gal gabadha markayd bal tus ba ugu booday waxaan galma kaayno dhan buu ku sameeyey asaguna ku dhacay kadib buu isgartay u naidhaaf oo ka cararay nabigu kusoo cararay markaa saas u yimid adiyadaasad nabiguadiku mukhtasar weeye inaysan cuquubo xadla ahayn nabigu waa ogaa laakiin wuxuu sugahayey inuu salaada jamacada ummadda la tukado bal uu la yimaado wuxuun lagu dhaafa dembigiisi lagu dhaafo qad ufira laka waa lagu dhaafay muttafaqun calayh wa qowluhu uu yidhi suubanuhu asabtu xaddan dembi waxaan ku dhacay ciqaab leh qadaranoo jaan go-on macnaha waxaa w macsiyatan baan ku dhacay macsiyo tuujibu waajibsa ataziira ganaax in lagu ganaaxo lagu karbaasho tacsiirtuna waa xogow in lagu xanuujiyo lagu edbiyo edbin aan gaadhsanayn xadkii rabbi qadaray ama rasuulku qadaray walaysa almuraadu ma aha buui alxad sharciya xadkii sharciga ah ee muqadarka ah ma aha alxaqiiqiya dhabta ka xad zina sida zinada xadkeedii iyo wlhamri khamrada cabitaankeedii iyo wahayrihima xad ilxiraabi wixii la halmaala ah faina hadi lxuduud xuduudan khamrada iyo zinada iyo qadfiga iyo xiraabadoo kale laa tasqutu kuma dhacdo bisala salaad tukada kuma dhacdo biijmaaci lmuslimiin biijmaaci lmuslimiin kuma dhacayso waa lagaa oofinayaa ruux baad qadaftay zinaad ku sheegtay haweenay cafiifa ah oo muslimo ah nin muslimoo cafiif baad zina ku sheegtay war waan tukaday ega lexmaad leedahay duhur iyo casr baan jamaca ku tukaday lama taaban karo ina alxasanaati yudhibna sayiad lagaa dhegaysan maayo waxaan khayr weeye laakiin xagga isgee waa lagu baqdhabahayaaye idan xuduuddaas ku dhici salaad dunuubta yararka ee ilaahay ku tacalluqday xaqiisa khaaska ah ayaa lagu dhaafaa salaadaha amaa middan weyne kabaa'irta iyo xuduudda kale xadka muqadar kale lagaa dhagaysan maayo walaa yajuus umana bannaano lilimaami mas-uulka muslimiinta tarkuha inuu xuduudda ka tago waa inuu oofiyo oo ninkii laga helay hawshaa laga oofiya la rabaa wa canhu can anas bni maalik radi allahu tacaala can qaala qaala rasuulu اllahi sal lay slam ina wa tacaala la yarda can ilcabdi addoonkiisuu ka raali noqdaa ilahay naxariistiisa bal u fiirso ilahay addoonkiisa buu ka raali an yakula inuu cunu kaga raali noqon alaklata cunto hal mar buu cunaya ama hal fadhi buu cuntu cunaya fayaxmaduhu calayha ilahay baa haf beriisuu dalbanaya waa cunhaya alxamdulilaahi buu leeyahay galaas caanu cabaya alxamdu lilaahi buu xabad rooti buu goostay alxamdulilah xabad mukaate ah jabaati iyo waxaad garanaysaan iyo kibisteenni qac alxamdu lilah intaasu ilaahay raal noqonaya aw mase wuxuu kaga rarno yashrabu inuu cabbo asharbata hal cabitaan buu cabbaya galaas buu biyo qabow koob caano ah koob shaaha ah, fayaxmaduhu calayha ilahay buu ku mahadiyey sharbadii intaasuu rabbi kaga rar noqonaya oo ilaahay jecel yahay ila waad garatay nicmadii baad garatay wa shukri rabbi waa kuu kordhinayaa laakiin hadda dhibkan waxaa iska noqotay waxaad iska caadi ah anu shahayn waa la shaahayn waa lagu kala dareeri waa laska kaftami ma nicma ma niqma lama kala yaqaan waa la caadaystay hawadaydu waa liqadada keen waadadu maanta ma ficin way fiicanta laga wada hadli mooye waan qancay ma qancin mooye ilaahay maalin laga wada hadli maayaba horun baa loo ordi kaba hore loo sii gashanaya waa aafo rawaahu muslim waa intaasaa rabbi kaaga rarnoqonayaa wey waxaad dheefsanaysay adiga wax ku taraya adduunkaadii ee nafaqayntaada ah markaad rabbi alxamdulilaahi tidhaahdo ood ama hadda isaga u celiso ilahay baa kaa raali noqonaya alakla bifatxi اlhamzati wa hiya almaraة اlwaaxida akla la yidhahdon ukla la dhihin waa halka mar oo min alakli halka mare wax la cuno wey halka mare wax la cuno kalghadwati sida qureecda iyo wاlcashwati cashaynta wاllahu aclam وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu wuxuu yidhi إن الlaha سubحaanaه وتaعالى alla weyne yabsuط wuxuu fidiyaa yadow gacantiisuu fidanayaa biاlleyli habeenkii buu fidanayaa liyatuuba su u toobadkeeno u soo noqdo musiiءu الnahaari dharaartii kii xumaan sameeyey ilaahay habeenkii buu gacantiisa furayaa albaabada toobaduu furayaa gacantiisa buu fidanayaa war soo noqda wixii maanta aad qarburdeen eed qulubteen ka toobadkeena oo meeshay selafku odhan jireen isxisaabiya gabalku markuu dhaceed gogashaada tagto wixii maanta aad samaysay oo dhan dib u fiiri saakaad ka lahday maqaaxi heblaad tagtay waad ka dhaqaaqday hebel baad la kulantay xaajaad gashay meel heblaad duur ku tukatay waad socotay waa inaad tidhaahdo la kulantay wixii khayr intaad isxisaabiso ood xisaabtaa xidho sida buwagga aad u xidhaan galabka markaad dukaamihiinna ka yaacaysan maqaxyihiinna nin walba uu xisaab xidhaa ee buugaan la xidh lagama tagee waad xisaabta intaad xidho wixii wanaaga la timidna ilahay uga mahad celi ku shukri inuu rabbi ku waafajiyey wixii xumaanana ka toobadkeenayo slafka odhan jireen waaga dab dhaqan bay kuu noqon habeen walba markaad aragto inaad umaanba waxaad bal dembiga inaad yarayn karta isku day maalmaha dambe waxaa tegi inaad aad marto maalinaan dembiba dhici saad isu ilaalinayso laakiin hadaad iska oroduun sida dameerka orti kala buruflayso hadde marunbaa madaxa lagu soo qaban qorta lagu jabin waa mushkilo ruuxaan xisaabtamayn waa imtixaan ina allaha subxaanahu wa tacaala yabsutu yadahu gacantiisuu fadiyaa gacantii naxariiseed bileyli habeenkuu fidanaya liyatuuba suu u toobad keeno musii'u nahaari dharaarti kii xumaan falay xumaanfalihii maalinka suu u soo noqdo wayabsut ilaahay wuxuu fidanayaa yadahu gacantiisa binahaari maalinkii buu fidin liyatuuba suu u toobadkeeno musiiu ley xalaykii xumaan sameeyey halay ninkii wax kharibayna siduu dharaartii u toobadkeeno ilahay gacanta u fudinaya saasuu ilaahay ku wadayaa xataa tatluca ashamsu ilaa cadceeddiiyo qoraxdu ka soo boodo min maqhribiha meeshay u dhacday qoraxdu hadda bay inooga timaadaa galbeedna way u dhacdaa barina way ka soo baxdaa adduunka marka la rogahayo saacaddu ay dhowaato ama la gaadho calaamadihii waaweynaan la gaadho galbeed bay ka soo boodaysa bartaa galbeed bay ka soo baxaysa meesha u dhacday ka soo noqon rawaahu muslim muslim baa wariyey markii ilaah loo toobad keeno khayrna ha laga rajeeyo ha la shaqaysto ha la dadaalo ha la isxisaabiyo xuquuqu naaska ha layska ilaaliyo dulmiga ha layska ilaaliyo idinkun waxba qabanin rajabeenaadka iska ilaaliya wallahu subxaana wa tacala